بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا تختل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما قد علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت وما, يغني وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله ربحت وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمتا سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمتا وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعمرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفتى أم غللت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح, با سيفتح بابه لك إن قرأت وأكثر ذكره في, في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا majliskan waa majliska saddexaad ee majaalistii kitaabka abi isxaaq ilalbiri manduumadiisii aan ku sharxaynay waxaan soo gaarnay beytka soddon iyo labaad beytka soddon iyo labaad wuxuu leeyahy imaamka caleyhi raxmat ullah walaa takhtal bimaalika walha canhu falaysa almaalu ilaa maa calimta walaa takhtal ha ku faanin oo ha ku kibrin bimaalika maalkaada ha ku faanin oo ha ku kibrin wal ha ka mashquul canhu maalkaada xaggiis ka mashquul falaysa ma ahaanin almaalu maalka ma ahaanin ilaa maa calimta wixii aad taqaano weeyaan maalka wax kale ma ahaanin maalka weeyaan beydkan soddon iyo labaad ilaa beytka laga gaara shan iyo afartanaad imaamka caleyh raxmatullahi wuxuu ka sheekaynayaa bidaayat tafdiil اlcilmi cala almaal maalka iyo cilmiga ayaa laisbarbar dhigi kadibna cilmiga inuu fadli badan yahay ayuu kaga sheekaynayaa beytka soddon iyo labaad ilaa beytka shan iyo afartanaad wuxuu leeyahay marka imaamka walaa takhtal آه، نسخت قارو حكوت الله ولا تحفل بمالك هاو أبي ويان تانا ولا تقتل هكفان بمالك مالك هذا والها كمشغول عنه مالك حقيس كمشغول فليس المال مال مأهان إلا إلا ما علمت وحي نوضك دكسونته ويان مال وحقي مبضن مأهان ma ahan nin مال wuu مال maal wuxuu yahay maalin بري دمبو هكذا مركا مالكا معنا وين كما تسنا ويان وحدا دائم نقرانا ما أهن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحوله جري اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مركا مالك آد نبي صلى الله عليه وآله وسلم أكتس معنا كما لها نجرين ولا تختل هكفان بمالك مالك هذا كفان أما ولا تحفل هو أبيين بمالك مالك هذا ولها عنه كمشغول فليس المال مال ما أهان إلا ما علمت وحي أتقى ويان مال معنيه سي قيمه وليه واحد قرن كرت ويان وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى أما به وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى لبضاس آه، معنبا أما لبضا اللفظي ويكسو عرورين أرورين نسخت كلا walaysa uma sugnaanin lijaahilin qof jaahil ah fi nnaasi dadka dhexdooda macnan macna uma sugnaanin weyaan oo macno ma lahan aw muqnin mid wax tar ulaa dadka ma ahaanin walow mulku lciraaqi ciraaq boqortooyadiisaba lahu isaga ta'ataa ha u suuragala oo gacanta ha ku haaye qofka jaahilka ah dadka gudahooda macno kuma lahan qiimo kuma lahan waxtarna uma lahan walow ha noqdo muxuu aha qof ciraaq oo dhan boqortooyada gacanta loo geliy arda asawaad nicmo iyo barwaaqa iyo webiye iyo waxaa weeyaan khudaar iyo khayr oo dhan oo ilahay subxana watacala iskugu geeyey ard alciraaq marka wakhtiga ayadoo la joogay ilaa wakhtigan hadda la jooga meelka khayraad badan aad bay u yar tahay ciraaq marka boqortooyada ciraaq haddii xataa uu gacanta ku haysto qofka hadduu jaahil yahay macno badan ma lahan qofka inuu safiih yahay wuu noo imaan doonaa uusan mxuu ahaa maskax badan lahayn iyo qofka inuu jaahil yahay aad baa laiskugu dhoweeyaa lidaalika waxay dhahaan laa tusaaxib safiihan aw axmaq wakadalika aljaahil qof jaahilah iyo qof axmaqa ah hodoqona ah. iyo qofka muxuu ahaa aan arrinkiisa isku yaro aadanayn wadaay hoosaad ha ka dhiganin oo qof aad hoos ahaan aad u wada socotaan oo sirtaada iyo danahaada ogsoon oo danahaada aad kala tashato ha ka dhiganin waxay soo qaataan tusaale xumqiga iyo safaha waxyaabaha ugu badanoo lagu sheega bahal dub la yidhaha dubka waddankeena lagama yaqaano waa wax barafyada ku nool oo taqriiban lagu tilmaama inay bahal aad u caqli xun tahay dubka marka waa wax noocaas ah oo kaleyba waxaad ka arki kartaan youtubyada iyo googolka iyo meelaha waa ka arki kartaan dub baa la yidhahdaa waa bahal marna yara istaagto mar afar labood ku socota Eh, aad u duf badan aad u buuran ayaa xumqiga lagu tilmaamaa waxay yidhahdaan marka dubtaas ayaa waxay la saaxiibtay dubtaas ayaa xabsi la geliyey nin marka socda oo socota oo socda ayaa wuxuu soo maray iyada oo salag ku jirta shabag la geliyey oo maxbuus ah kadibna ninkii uu naxay uu ka furay halkaasay ku dhiman lahayd dubti marka waxay ballan qaaday oo nafteeda muxuu ahay dusha ka saartay in ninkan badbaadiyey ay la socotay weligeed ka harin oy diaacdo oy difaacdo sidii ayay go-aan qaadatay ninkiina u sheegtay uu ka yeelay kadibna markuu saxdo way ilaalinaysaa nin alla nin kusoo dhawaadana mxu waa bahal xoog badane jiqligay ku dhufanaysaa saasay marka arrintu socotay kadibna maalin maalmaha ka mid ayaa socod dheer uu soo galay kadibna wuu daalay wuu saxday ninkii ninkii marka iyadaa waardaynaysa u taagan ninkii markuu hurday tiksi ayaa yimid tisigii marka mataqaanaa meelaha maxaa ah isha iyo sanka iyo meelahaas iyo meelaha maxaa ah dhacaanka laha ayuu ku degaa iyo waxyaabahaas qoyan dubkii marka waxay waardaynaysaa ninkii ninkii marka taksi inta soo boodaya sanka kaga degay waxaa isku dayday taksi waa taqaanaa meel qoyan kama hara waa kusoo laablaabtaa dubkii inuu u gargaaro ninkii u difaaca ayuu marka go-aan qaatay kadibna jibaal ayuu soo rujiyey dhagax aad weyn oo soo qaaday dhagax lagu dili rabaa takhsigii takhsigina xaguu saaran yahay sankii ishii saaran yahay jibaalkii soo rujiyey kadibna wuxuu ku sii deeyey saaxiibkiis oo aad ku jeclaa ninki waa dhintay nin jibaal madax lagaga dhuftay xaguu ku noolaanay marka waxaan kala jeedaa waxay yidhahdaan marka qofka axmaqa ah ama safiiha ah, suxbadiis waa noocaas yaduruka min xayu araada nafcak wuxuu ku dhibayaa isagoo raba inuu wax kuu taro wax ku taarto rab ayuu ku dhibayaa marka wax aad u dhib badan waa qofka jahliga marka iyo safhala noocaas ayay culimada ay sheegeen weyaan naam walaysa uma sugnaan lijaahilin jaahil fi nnaasi dadka dhexdooda macnan macno kama lahan weeyaan walow taataa ha u suuragala oo ha u gacan gala mulku lciraaqi ciraaq boqortooyadiisa lahu isaga sayantiqu canka cilmuka fii malaa'in wayuktabu canka yowma in katamta sayantiqu wuu kaa hadli doonaa canka adi xaggaadu ka hadli doonaa cilmuka cilmigaada fii malaain ay fi nnaadi waljamaca meeshii laisugu yimid ayuu cilmigaada kaa hadli doonaa oo adiga ayuu muxuu ahaa ku maali doonaa wayuktabu waa la qori doonaa canka ay calayka dushaada ayaa dembi lagu qori doonaa in katamta haddii aad qarisa cilmigii yowman maalin maalmaha ka mid haddii aad cilmiga qariso dembiga isagana oo kuu qornaan doonaa weyaan nabigeenna sala allahu aleyh waali wasalam xadiidkii saxiixa wuxuu leeyahay man su'ila can cilmin fakatamahu uljima yowma alqiyaama biljaami min naar qofkii cilmi la weydiiyo shareeca cilmi sharciha qofkii la weydiiyo kadibna qariyo maalinta qiyaama waxaa weeyaan waxaa lagu sameeyaa waxaa laga geliyaa afka lijaam waa la xakameeya xakamaha faraska iyo baqasha iyo dameerka iyo afka laga geliya ayaa maalinta qiyaama laga geliya oo bir weeyaan marka waa dembi aad u culus qofka inuu cilmiga qariyo weeyaan cilmiga marka goob hadaa la yimaado isaga ayaa kaa hadlay isaga ayaa kumali isaga ayaa mxuu ahaa meel ku geynay isaga ayaa waxaa weyaan kaa cabir wixii qalbigaada kusugnay weyaan sayantiq waxaa kaa hadlay canka ade aggaada cilmuka cilmigaada fii mala'in ay fi naadi waljamaca wayuktab waa lagaa qori waa laguu qori canka ay calayka dushaada in katamta haddii aad qariso yowman maalin maalmaha ka mid a wamaa yuniika wax kaama taro wax kuuma taradha wamaa yuniika wax kuuma tara tashiid almabaani dhismayaal in la dheereeyo dhismayaal aad dheeraysay wax kuma tarto idaa biljahli jaahilnimo haddii aad nafsaka naftaada qad hadamta ku dumisa oo naftaada jaahilnimo ku dumisa dhismo dheeraad dhistay iyo waxba kuma taraysa weyaan abadan waxtar ma lahan qofka haddii dhismo kasta u sameeyo laakiin jaahil yahay macno weyn ma lahan weyaan wamaa yuqniik wax kuma taro tashiid almabaani dhismo la dheereeyo idaa biljahli jaahilnimo haddii aad nafsaka naftaada qad hadamta ku dumisay weeyaan jacalta waxaad jacalta almaala fowqa alcilmi jahlan lacamruka fi lqadiyati maa cadalta wa baynahumaa binasi alwaxyi bownun sataclamuhu idaa taha qara'ta jacalta waxaad ka yeeshay almaala maalka fowqa alcilmi cilmi ayaad ka sare marisay weeyaan maalka ayaad cilmi ka sare marisay lacamruka baan ku dhaartay waan ka hadalnay camrudaas iyo waxay tahay fi lqadiyati arinta maa cadalta caadilnimo kama aadan samaynin weyaan arinka caadilnimo kama aadan samaynin wa baynahumaa waxaa u dhaxeeya cilmiga iyo muxuu ahaa maalka binasi اlwaxyi waxyiga ilaahay subxaana wa tacala uu soo dejiyey caddayntiisa naskiisa bownun farqi iyo kala fogaasho ayaa u dhaxeeya weeyaan sataclamuhu aad ogaan doontaa idaa aaha idaa qara'ta haddii aad akhrisa aaha suurata aaha haddii aad akhriso weeyaan wuxuu leeyahay maalkii iyo cilmigii ayaad sintay weliba cilmigii ayaad saramarisay maalkii arintaana waxaa kuu geeyey jaahilnimo wax kale oo kuu geey lama arka weyaan macnaha cilmiga iyo macnaha maalka ayaadan aad u kala garanaynin waxaan ku dhaartuu leeyahay muxuu ahay jiritaankaada iyo noloshaadana waan ka hadalnay inaan lagu dhaaran karin ilaahay subxana wa tacala waxaanan ahayn man xalafa bikayr illaah falyaqul laa ilaaha ila allah marka qofka hadii ilaahay khayrka uu ku dhaarto meel khataru geli laakiin carabta ayaa waxay u ahaan jirtay caada inay muxuu ahaa iskaga dhaartaan waxyaaba laakiin arrinteeda waa loo diiday nabigeena sal allahu aleh waali wasalam wuu u diiday weeyaan saxaabadii rag ka mid oo ah arrintaas sameeyey wuu ka canaantay weeyaan marka sheekha koleyba aqoonlaan ma hayso laakiin waxaa laga yaabaa inuu mushcirka ka maray ama si kafle uu ku dhacay ama raggii nusaakda ahaa oo muxuu ahaa qoray ay muxuu ahaa ay arrintaas sameeyaan waa dhici kartaa intaba laakiin kolley macno saxa ma aha qofki in cumrigiisa eh, lagu dhaarto arrin la ogolya maaha weyaan marka wuxuu leeyahay arintaas waan dhaartay waxaan ku dhaartay dhaar baan dhaartay dhaarta ayada ahna waxaan ku dhaaranayaa arrintan inaana cadaalad ka samaynin oo jawr iyo dulmi aad ku dhacday weyaan haddii aad cilmi iyo jahli aad cilmi iyo maal aad muxuu ahaa saro maalka weyaan maxaa yeelay cilmiga iyo maalka waxaa u dhexeeya farqi iyo kala fogaan aad u weyn cilmiga wuxuu joogaa auraya cafwan xidigahaasuu joogaa sida noo imaan doonta maalkana waa dhulkuu joogaa marka inaad sinta qof muxuu ahaa fasalka koobaad degto iyo qof jaamacaddami inaad sinto waa ulmi saasoo kale weeyaan arinta ayada ahna farqiga udhexeeya waxaad garan kartaa markii aad akhri suura aha wuxuu kala jeeda qowl allahi tabaaraka wa waqul rabbi zidnii cilman وقل ربي زدني مالا مياد هيسان أبدا لما هاي ويان مركة تاس أيو كلا جودا ويان جعلت وحد كي يشي جعلت وحد كي يشي المال مالك فوق العلم علمي متكسر ياد كدكت ويان جهلا جاهل ما أوجد لعمرك في القضية أرنت ما عدلت كما أذن عدالة سمين ويان وبينهما وحاول حياة علمي إيمالك بنص الوحي وحي عدينتي سبون فرقي إيكالفغان بعود حيثا ستعلمه وحد أغاندون إذا قرأت هديه أدخل شطاها suurata taha weeyaan lain rafaca alhaniyu muqaaranuu galaya marka muqaarano ayuu gelayaa inuu isbarbardhiga maalka iyo cilmiga waxay kale yihiin ayuu isbarbar dhigaya mid walba miisaan buu saarayaa mid walba qiimihiis iyo qadarkiisa ayuu caddaynaya weeyaan lain rafaca alhaniyu liwaaa maalin laanta liwaaa cilmika qad rafacta lain rafaca hadduu kor u qaado alhaniyu qofka taajirka ah liwaaa maalin maal calankiis hadduu taago ood kor u qaado laanta adiga aalibu cilmigaa ama sheekaa liwaa cilmika cilmigaada mxu calankiisa ayaad qad rafacta kor u weyaan calan buu taagtay isaga wuxuu leeyahay maalkayga waa kaa arkay dabaqyadii baabuurtii waxa weeyaan dolarkii dahabkii haakada beerihii wixii kor u oo haligu garta uu leeyahay markaad calankaas taagto adna cilmigaada calankiisa taaganaysaa weyaan laba maxaa calano isgaari kartana ma aha weyaan maxaa yeele cilmiga iyo maalka iskuma dhowo alimaam cali waxaa loo nisbeeya caleyh raxmat ullah inuu yidhi alcilmu yaxrusuk wa anta taxrus lmaal cilmiga adiga ayuu ku ilaaliyaa maalkan adaa dhowraysaa waardiye u samay wajmen u keen waxaa waye bangi ku xir saa yeel seef u samay ood ku rafaadi cilmigana isaga ayaa ku ilaalini ayuu leeyahay cilmiga waa xaakim waa maamula maalkan waa la maamulaa weyaan kadalika wuxuu leeyahay maalka waxaa nuqsaamiyo nafaqada waa sida daahirka abcan maa naqasat صدقه من مال وحق محوها ظاهر كي موقالك ويان اللي انت ماشي لديالك على ديقه او ميد لا قاده ميد لبا لا قاده ميد سدخا لا قاده وا ضمانيان حق ظاهرك لكن إله سبحانه وتعالى يخلفه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه خلف سكر على قوسيني دنك على لاغاكيني لكن كو ايغا هوي ضمانيان لكن علمي غنا اسمها مر الله مركات بحيث وسي بيريا ونؤمن ان شاء الله عز وجل لذلك الامام ابن القيم الجوزي الجوزيه عفوا raxima allah raxmatan waasica cilmiga yaa wuxuu isbarbar dhigayaa fii kitaabihi almaatic mifaax daar asacaada isbarbar dhigaya cilmiga iyo waxaa weyaan maalka isbarbar dhigaya faruuqda udhexeeya ayuu muxuu caddaynaya ilaa uu gaarsiiyo caleyh raxmatullah afartan qaybood ood kaga fadli badan yahay cilmiga maalka ayuu caddaynaya waad u noqon kartaan insha allah caza wajal waxaa ka mid ah inuu cilmiga yahay miiraat alambiyaa ambiyada wixii dhaxalkoodii maalkan uu yahay miiraat almuluuk alahniya dadka boqorada iyo dadka tujaarta dhaxalkooda weeyaan cilmiga qofka sida uu imaam cali sheegay cali raxmatullah radia allahu tacala anhu ardaa inuu cilmiga saaxiibkiis ilaaliyo maalkana isaga la ilaaliyo maalka inay nafaqada ay dhammaynayso cilmigana uu ku biira nafaqada iyo bixinta qofka caalimka ah boqoradii iyo dadkii o dhan u baahan laakiin qofka maalka haysta waxaa u baahan qofkii miskiin ho wax u maalka gaal iyo muslim iyo qof baari iyo qof haajir intaba ilahay gacanta u geliya subxana wa tacaala laakiin cilmiga naafica ah oo cilmiga mxuu aha sharciga ah oo naafica ah, ilahay wuxuu siiya subxana wa tacala muminka bararka ah oo baariga unbuu siiya weyaan marka waxaa weeyaan ilaa afartan khasladood ama afartan fadli ood kaga fadli badan yahay cilmiga maalka ayuu halkaa ku sheega weyaan faraajic hunaak lain rafaca alhaniyu qofka taajirka haduu kor u qaado liwaaa maalin maal mxu calankiisa haduu kor u qaado laanta adigana lewa cilmika cilmigaada calankiis ayaad qad rafacta kor u qaaday weeyaan lain jalasa alhaniyu cala alxashaaya laanta cala alkawaakibi qad jalasta lain jalasa hadduu fadhiisto alhaniyu qofka taajirka hadduu fadhiisto cala alxashaaya waxyaabaha la cubay ama la buuxiyey oo jilacsan waxaa ka mid a ah, muxuu ahaa kuraasta jilacsan firaashada jilacsan barkimaha jilaacsan oo lagu cubay lagu buuxiyey wax jilaacsan suufka iyo xariirta iyo la geliyey hadduu muxuu ah ku fariisto lain jalasa alghaniyu qofka taajirka hadduu ku fariista cala alxashaaya waxyaabaha la cubay oo jilacsan hadduu ku fariisto la-anta adiga cala alkawaakibi xidigaha ayaad qajalasta ku fariisatay weeyaan hadduu qofka taajirka ah meelo qurquruxsan iyo meelo jilacsan iyo u fariisto adigana waxaad fadhidaa xidigaha ayaad ku fadhidaa weeyaan aad baad u saraysaa yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum والذين أوتوا العلم درجات dadka ahlucilmiga ah ilaah darajadooda kor buu qaaday weyaan lain jalas haduu fariista alhaniyu qofka taajirka cala ah, alxashaaya waxyaabaha la cubay la'aanta adigana cala kawaakibi xidigaha ayaad qad jalasta ku fadhiista weyaan wain rakiba aljiyaada musawamaatin laanta manaahij ataqwa rakibta wain rakiba hadduu fuula qofka taajirka ahaa aljiyaada fardaha qurquruxsan oo wanaagsan musawamaatin ayagoo calaamadaysan oo la calaamadeeyey hadduu fuula la-anta adigana manahij ataqwa alla baqitaankiis jidadkeeda ayaad rakibtaa fuusho weeyaan saas weeyaan marka qofka haddii aad muxuu ahaa taajirka aad meelo qurquruxsan iyo guryo quruxsan iyo waxaa weeyaan meelo aad u wanaag badan iyo maqaaxado quruxsan iyo meelo badan asagaa u fuula oo taayada macno u arka adigana xaggee joogtaa weyaan xidigahaad saaranta jidka alle iyo uruqda alle subxaana wa tacaala oo taqwada ku gaarsiinayna waad mxua saaran tahay weyaan saasuu leeya aleh raxmatullah wain rakaba hadduu fula aljiyaada fardaha mxua wan wanaagsan musawamaatin la calaameedeeyey oo la calaamadeeyey haddii aad fuusha haddii uu fuula cafwan la-aanta adigana manaahij taqwa alla ka cabsida jidadkeeda ayaad rakibta fuusha weeyaan wamahma ftada abkaara alghawaani fakan bikrin min alxikrimi iftadadta wamahmaa goor alla goortii ama jeer alla jeerkii u iftada jabsado abkaara alkhawaani dumarka qurquruxsan bikradooda mar alla markuu jabsada fa kam ay bikrin bikaara oo min alxikami xikmada ah iftadadta adiga aad jabsanaysa markuu qofka muxuu aha taajirka dhaqaalo haysto dhaqaalu haystaa dumar alla ti uu doono guursanaya dhaqaalu haystaa dumarka waxaa weeyaan qofka baa iyo hadduu awoodba haayo oo muxuu istitaaca uu leeyahay oo daqaalo haysto inuu guursada dhib weyn kuma hayso marka waxaa laga yaaba inuu tan guursada uu muxuu ahaa tan kala guursada uu tan kala guursada haddii uu ilaahay ka baqa weyan subxana wa tacala hadduu dee qof faasid oo ah xun yahayna waxaa weeyaan isaga haba sheegin waa qof dabaalana oo habeenba muxuuaha meel ku dhici soomaha maadaama ay taataay tahay adiga waxaa weeyaan imisaa xikmadood imisaa cilmi ah مساوح على جاري كرين أو خيرة أو دينتي الله سبحانه وتعالى أو حكمته هننك وحكة وغين لا يعرف إلا فرجه وبطنه فرج جيسي على وشيس المكور قبا هذه أنا محاول الدنيا آخرات كور هيسان حكمتي الأولين والآخرين وما ذي هرئي وما ذي هن دمبا إيا قوة جوغة حكمت الله بكعامتك هيسان ودي الله سبحانه وتعالى كسي وبكارا أستقل أدولي جارينين مرك الله بأس جاري كرمتهم ويان إيا مرك تيسها وعبا فيرن فنادي إلهي وكسيي فيرن ويان ومهما دور الله قورتي iftada uu jabsado abkaar alkhawaani gabdhaha iyo dumarka qurquruxda badan bikradooda mar alla markuu jabsada fa kam badana ay bikrin bikaara oo min alxikami xikmadaha iftadadta adiga aad jabsatay weeyaan walaysa yaduruka alkhtaaru shaya ida maa anta rabbaka qad carafta walaysa ma ahaanin yaduruka midku dhiba alikhtaaru gacangaabni iyo gacanyari midku dhibta ma ahaanin iyo faqiirnimo shayan wax kaa dhibta ma ahaanin weeyaan idaa goor maa anta adiga rabbaka rabbigaa qad carafta rabbigaa haddii aadba marba baratay gacanyari iyo dhaqaalayari waxba kaama dhibaysa weyaan ilaahay subxana wa tacala marba haddii aad ogsoon tahay ood ilaahay ka baqay subxaana wa tacaala ilaahayna aad taqaano cilmina aad taqaano gacanyari waxba kaama dhibaysa weyaan culimmada waxay ka murmaan oy ka doodaan mas'ale la yidhaahdo hal ilhaniyu ashaakiru afdal am alfaqiiru asaabiru afdal qofka taajirka ah oo waxaa shakuurka ah oo alla ku shukrinta badan oo dhaqaalihiisa bixinta badan oo alla alxamdu lilahi aan daynaynin weligiis un u taagan alamdulila biyu cabi alxamdulilah cunu cuni alxamdulilah dharu xiran alxamdulilah tallaabo qaadi alxamdulilah miskiinu arki waxbuu siini waa shaakir leyla nahaar mutacabid lirabbihi qofkaas haniga ah oo shaakirka ah iyo qofka faqiirka oo saabirka yaa fadli badan culimada labadaas masale ayay kala saari layihiin aad bay iskugu rafaadeen labada masalana laba riwaaya waxaa kale alimaam axmed caleyh raxmat ullah marka masaaishaas ayaa laga murmaa mid walba khayr buu kusugan yahay qofka faqiirka ah oo saabirka ah, oon inay wax ka maqan yihiin aan mxua dareensaneen oo ilaahay mxuu aha subxana watacala u sabra iyo qofka taajirka ah oo mxuah shaakirka ah, labadaas in la kala saaro aad bay culsaatay weyaan labada ninba ara aad culus bay ku jiraan naam walaysa ma ahan yaduruka mid wax kaa dhibo الاختار وقعان يريدا اي محوان قال يريدا شيء وحبك هما إذا قر ما أنت أذيك ربك ربك قد عرفت, عرفت أدقرتي ويان فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته انا أنختا فماذا عنده أكتس محاكوء هذه لك أذيك من جميل ونك محاكوء هذه ألا أكتس سبحانه وتعالى idaa goor bifinaai aacatihi aacadiisa alla aacadiisa banaankeeda ama agagaarkeeda anakta aad mxuu aha daabadaadii iyo ritagii aad wadatay aad ku tujiso ood fadhiisiiso wix alla agtiisa ku yeela weynin badanaa sheekh wuxuu le aleh raxmatullah haddii aad alla agtiis subxaana wa tacaala iyo alla mxuu ahaa aacadiisa agteeda aad degto ood fadhiisato ood mxuu ahaa adiga aad golo ka dhigato aad degto waxa alla agtiisa kuu yeela oo muxua wanaag ah alla weynin badanaa oo wanaag badanaa oo qurux badanaa oo caaqibadiisa samaan badanaa ayuu le sheekha caleyh raxmat ullah naam naam aacada markii alla la aeco subxaana wa tacala waxay leedahay aahaar badan waxaa ka mid qofki inay ka muuqata wejigiisa ay ka muuqata simaahum fii wujuuhihim min ahari الsujuud lidalika dunuubta waxay leeyihiin dunuubta dembiga wuxuu leeyahay daciifnimo qofka jirkiisa uu daciifiyo iyo qalbiga uu qallajiyo xasanaadkana waxay leeyihiin xasanada waxay leedahay wanaag iyo awood iyo quwo ilaahay subxana wa tacala jirka qofka u geliyo iyo qalbiga uu u nuuriyo lidalika ibnu cawn ninka la yidhahda ayaa wuxuu dhihi jiray waa raggii salafka ahaa oo ahlucilmiga ahaa wuxuu dhihi jiray ahlu khayrka oo wakhtiganaga jooga waxay ahaan jireen hadday isu dardaarmaan ama qaarkood qaarka kale ay wax u qoraan oy kala maqnaadaan waxay waraaqu qori jireen saddex shay dardaarankooda hadda isu isla joogaanna saddex bay iskugu dardaarmi jireen haddii ay kala maqan yihiinna saddexdaas isu qori jireen saddexdaas waxaa ka mid ah qofkii aakhiradiisa u shaqaysto ilaahay adduunkiisa isagaa ka kaafiya oo meel ka saara aakhira u shaqayso adduun ilahay baa meelkaas meel kaa saari tan labaad qofkii wanaajiye isaga iyo rabbigiisa calaaqada udhexaysa wanaajiyo ilaahayna subxaana wa tacala wuxuu ka kaafiyaa basharku ka kaafiya khalqigu ka kaafiya weeyaan qofka siiradiisa iyo waxyaabaha hooso asaga qalbigiisa ku jira wanaajiyana ilaahay wuxuu u wanaajiyaa shaygiisa muuqda ayuu u wanaajiyaa saas ayuu dhihi jiray weeyaan ayay dhihi jireen oo iskugu dardaarmi jireen famaada maxaaba cindahu alla agtiis kuu ahaaday laka adiga min jamiilin wanaag alla waxa alla agtiis ku ahaaday wanaaga wanaagga badanaa oo qurux badanaa oo geen badanaa idaa goor bifinaai aacatihi aacadiisa banaankeeda anakhta aad mxuah soo degta ood ku tujisa ritigaagii iyo mxua daabada aad saarnayd weeyaan faqaabil bilqabuuli صaxiixa nusxii fain acrabta canhu faqad khasirta wain raacaytahu qowla waficla wataajarta alilaaha bihi rabixta faqaabil warniyahu kala hortag bilqabuuli yeelitaan صaxiixa nusxii nasiixadayda teeda صaxiixa ah kala hortag weeyaan aqbalitaan فإن عرضت هدية كجوسة عنه نصيحة أيضا هدية كجوسة فقد خسرت واتخسرت ويا وإن رعيته هدية إلاليسا قولا رحئي وفعلا فعل با أو تاجرت أدكلا تجاريسة أدكلا بعشريسة الإله اللوين به نصحك أسقع ربحت ربح باته ليسا ويان وأتفائديسا هل كان وحوليها أني وأكون نصيحي هدية أنا إلبيري هدي أنا أبو إسحاق الإلبيري waan ku naseexeeyey nasiixada iyadoon kugu naseexeeyey waxaad kala hortagta ood kula soo radaa inaad aqbasho nasiixadan saxiixa ah oo toosan oo quruxsan kala hortag aqbalitaan iyo ruclayn kala hortag weeyaan haddii marka aad ka jeesata ood nasiixadaas aad yeeli weyda waad khasaaraysaa weeyaan laakiin haddii nasiixadaas aad dhowrta ood ilaalisa ood hadal ahaan u ilaaliso ood ficilahaan u ilaaliso ood rabbina kula becshiraysato markaad ficilkaas samaynaysa iyo markaad mxuu ahaa samaynaysid qowlkaad aad ku qowlaysid aad ilahay ilaalinaysa subxana wa tacala ood leed ilaahay la ganacso ilaahay mxuuaha businesskaas iyo tijaaradan tijaaratan lan aad ilaahay marka la ganacsato ood alla taacadiisa ka ganacsato ood nasiixadaas ku camal fasho waxaan kuu ballan qaadayaa inaad ribxi iyo wanaag la kulmaysa weyaan saas ayuu caleyh raxmat ullah faqaabil kala hortag oo ku qaabil bilqabuuli aqbalitaan saxiixa nusxi nasiixadayda mxuu ahay saxiixeeda teeda toosan oo muxuu ahay fiyow kala hortag weeyaan fain acradta haddii aad ka jeesato canhu isaga oo nusxigaad aad ka jeesatona faqad khasirta waad khasaartay weyaan wain raacaytahu haddii aad ilaalisa qowlan qowl ahaan aad u ilaaliso iyo wa ficlan ficilba oo wataajarta aad kula becshiraysato alilaaha alla weyna bihi isaga rabixtaa ribxi baad helaysaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيلها بأموالكم وأنفسكم نعم فليست هذه الدنيا بشيء تسوء تسوءك حقبة وتسر وقتا هل كان حكب الله يا إمامك عليه رحمة الله باب عصب آه، التحذير من الدنيا وشهوتها والتهوين من شأنها بيتك أفرتني لحاد ilaa beytka konton i shanaad wuxuu kaga sheekaynayaa ka digitaan laiskaga diga adduunkan iyo shahwadeeda laiskaga diga ayuu ka bilaabaya weyaan iyo qiimaha ay leedahay oo aad dhulka loo dhigo oo la qiimo tiro ayuu sheekh ka sheekaynaya caleyh raxmat ullah abyaadaas iyada ah intaasuu kaga sheekaynayaa falaysat ma ahaanin falaysat hadihi dunya bishayin tasuuku xiqbatan watasuru waqta falaysat ma ahaanin hadihi اdunya adduunyadan ma ahaanin bishayin waxna ma ahaanin weyaan wax qiimale adduunkan ma ahaanin weyaan tasuu'uka way ku xumaangelinaysaa xiqbatan zaban wa tasuru way ku farax gelinaysaa waqtan waqtina way ku farax gelini muxuu ahay kooban in badanna way ku xumaangelini weyaan oo adduunkan adduun farax ma ahaanin adduun qiimale ma ahaanin low kaanat addunya tazinu cinda allahi janaxa bacuuda bacuuda maa saqaa minha kaafira sharbata maa ayuu nabigeena sal allahu aleh ali waslm xadiis imaam tirmidi uu wariyey oo saxiix uu ku caddaynaya adduunkan haddii aad laagtaed qiimo kale ahaan lahayd oy weliba qiimo kale ma ahani koo biyo oo la cabo ay la mid ahaan lahayd qofka kaafirka oo gaalka ah lagama siiyeen muxuu aha biyo dhanimi lagama siiyeen weyaan qofka gaalka haddii adduunyadan ay alla agtiis ay la sinaan lahayd janaaxa bacuuda cafwan janaaxa bacuuda kaniica baalkeed weligiis yaa baalkeed انت العرك يران بدنا قيمه درنا واحترم لهم هدي ادون انت سيلايت اسك اهل لهيد او قيمه سان الهل لهيد وها ويان كوبيه قال لغما سيين لغما لما لما ورابيان ويان ادون كان مركه وحو ككوبن يا الشر والخير ونبلوكم بالشر والخير لذلك وحال الى ادون كقف كسغن سديت شيء انبو مخو دخدوده كسغن يا سديت اسما بكتغبا سديت اسما بودل تاغن يا سديت واكوه حزن وفرح ما انت ومرك برنا وفرح وادوا تقانا عند ايضا طلبات تنسدحادنا اي افراد صحة ومرض ما انت عشمات قبتا برنا ملاريا ماذا حنون دقا اي حنوني قوسا اي حنوني وهكذا تن شنات اي تنلحات وعسر ويسر حوش هذا ما انت ادبا يكون فضدا وحبرا بوحاويا واسكاء الهي باكو يسر سبحانه وتعالى برنا وعليس والعكس ما انت وعليس برنا وفضيت tan toddobaad intaan siidana alxayaatun oon hadda maanta gacanta ku hayno saacaddan aan ku taagannahay iyo wa mowtun geeri sideeddaas xaaladood qofka adduunkan ku sugan muxuu ahaa kama fursanayo weeyaan sideeddaas unbuu mid gacanta ku hayaa nacam falaysat ma ahanin hadihi dunya adduunyadan bishayin wax ma ahanin tasuu'uka ay ku xumaangelinaysaa xiqbatan zaman badan weliba axqaab waa zaman badan weeyaan watasuru ay ku farax gelinaysa waqtan waqti koobanna ay ku farax gelin weeyaan murugteeda iyo xumaanteeda iyo farxadeeda iyo rayraynteeda waxaa badan in badan xumaanteeda dhibkeeda badan weyaan haddii xataa ay ku xumaangelinin farxad adduunyeed ahaan haddii ay aday kuu xumaangelinin mxuu ahaa eh, dhib adduun kii aakhara macaasidii iyo dhibaatooyinkii iyo ishaada wax dhiba waa murug socoto weyaan xitaa haddii aad adduun ahaan u caafimaad qabto miiqaa murjini oo wejigaada wax dhiba oo ilaahay cisyaankiisa hortaada ka soo baxaan weyaan <clears throat> wakaayatuha idaa fakarta fiiha kafayka aw ka xulmika in xalamta waqaayatuhaa yoolkeeda adduunkan yoolkiisa iyo meesha u dambaysa idaa fakarta haddii aad ku fikirta fiiha ayada ka fay'ika ka mili fay'ika hooskaada ay la too tahay weeyaan aw amaba ka xulmika ruyadaada aad ruyootay in xalamta haddii aad ruyootay weeyaan haddii adduunka aad aayadiisii iyo mxuu ahay meeshuu ku dhammaana aad fiirfiiriso ood madaxaada yara tuujiso ood ka fikirto sida dhabta ah waxaad kula noqonayaa harkaadoo kale kafay'ika hooskaadoo kale amaba ruyo aad adoo hurdaa ruyootay ma wax macnay leeyihiin hooskaada mxuu ahaa haddii aad had socoto hooskaada muxuu yahay ma meel raad laho mxuu la qaban karaa wuu tagay hooskaada meeshaanaad soo marto hooskaada wuu soo maray macno ma laha kadaalika ruyadii aad ruyootay xulmiga weliba dhadhabka kana oon macnaha meeluu ka bilowday meeluu ku dhammaadaan lahayn oon qiimahaan lahayn kaasoo kale ayuu marka sheekha caleyh raxmatullah ku tilmaamaya weyaan wakaayatuha adduunka muxuuah yoolkeeda iyo meesha u dambaysa oo uu muxuu ahaa ay ku dhammaanaysa idaa fakarta fiiha haddii aad ku fikirta kafay'ika hooskaada iyo dilligaadaoo kale weyaan aw ka xulmika dhadhabkaada iyo m ruyadaada in xalimta haddii aad ruyooto weyaan sujinta biha waanta laha muxibun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta sujinta waa lagugu xabisay fiiha sujinta waa lagugu xabisa biha iyada ayaa lagugu xabisay wa anta adigana lahaa iyada muxibun aad jeceshahay fakayfa sideebaad tuxibu u jeclaanaysaa maa fiihi maa shay fiihi isaga gudihiisa sujinta lagugu xabisay aad u jeclaanaysaa weyaan wuxuu leeyay sheekha caleyh raxmat ullah adduunkan adigaa lagugu xabisay xabsigaada weeyaan addunyaa sijnu lmu'min qofka muminka waxay u tahay adduunyada sijni maxaa yeeley wax walba oo damacda wax walba ood jeceshahay lagu ogolya waa maya wax badan ayaa laga haya waxa afka laga haya weyaan oo lagu ogolan alaa ina almumina muljam ninbaa waxaa weyaan lagu xadgudbay salaf ka mid ah lagu xadgudbay oo la caayay markaasaa qofka haddii la caayana xitaa sharcan waxaa loo ogol yahay qofka haddii la caayo oo la xumeeya inuu argud tacadin uusan samaynin soo ma faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allahi waa markaas qofka hadduu iska cafiyo waa waxaa waa darajo iyo martabo weyn laakiin bannaan ahaan qofka haddii la dulmiyo wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bihi asagoon qofka xadgudbaynin marka ninkii la caayay oo la xumeeyey wuu iska aamusay waa la weydiiyey muxuu yidhi ma taqaanaan alaa ina almumina muljam alaa ina almumina muljam alaa ina almumina muljam qofka muminka ah waa qof kooraysan qof xakamaysan weeyaan waa qof muxuu ahay biro ay af kaga jiraan oo wax walba u rab ku hadli karin qof xuduudla weeyaan marka qofka muminka adduunkan wuxuu u yahay xabsi iyo sajni ayuu u yahay weyaan marka adduunkan laguga xabisay oo adiga muxuu ahaa xabsiga ku ahaa sideed u jeclaanaysaa sideed muxuu aha ugu farxaysaa sideed muxuu ahay aad kula tagaa weyaan weliba waxaa la yaab qof xabsi ku jira oo xabsigiisii uu ku jiray haddana jecel oo ku faraxsan weyaan saas ayuu sheekhilayay caleyh raxmat sujinta waa lagugu xabisa biha adduunyadii ayaa lagugu xabisay wa anta adigana laha iyada muxibun aad jeceshahay fa kayfa sideebaad tuxibu u jeclaanaysaa maa shay fiihi isaga gudihii sujinta lagugu xabisa weeyaan wa tudcimuka acaama wa can qariibin satadcamu minka maa fiiha acimta wa tudcimuka adduunku waxay ku quudinaysaa adduunyada waxay ku quudanaysaa aacaama cunay ku siinaysaa adduunkan cunaad ka quudanayso ayada ayaa cunno ku siini oo adduunkan dhexdeeda cunno ayaad ku cunaysaa wa can qariibin goor dhowna oo aad aan urfogeenna satadcamu waxay kaa quudanaysaa oy kaa cunaysaa minka adiga maa shay bay kaa quudanaysaa fiiha iyada gudaheeda acimta aad ku quudatay weyaan saas ayuu sheekh l aleh raxmat ullah adduunkan intaad joogta cunna ay ku siinaysaa cunnadaad cunaysaa waad ka dhex cunaysaa waad ku buuranaysaa waad ku xoogaysaa waad ku farxaysaa waad ku barwaaqoobaysaa laakiin goor dhowna iyadii ayaa wax alla wixii ay dhacaankii iyo hilibkii iyo nicmadii ay adduunkan ay kugu beertay o ku gilaysay oo jirkaada muxuuha aad ka faa'idaysay ayada ayaa kaa qawdanaysa alsadiidu walbilaa qarbiyaa lagu gelinaya nabigeenana sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu caddaynayaa qofka bini aadanka ah shay kasta oo jirkiisa ku jira jirkiisa ka mid waa baaliyoobaya oo baaba'ayaa wuu baaba'ayaa ilaa cajba danab dabadabayda meel laf yaroo ku taalla oo qaybta dambe ku taalla intaan ahayn waa baaba'ayaan taa ayada ayaa muxuu laga soo noolayn doonaa saasuu nabigeen calayhi salatu asalaam marka wax alla wixii jirkaada lafihii hilibkii wax dhan waa baaba'inaysaa quruxda indhihii dhagihii macaankii waxaad ku dhadhaminaysa carabkii dhammaan iyadii muxuu ahaa aad ka faaidaysatay ayaa kaa cunayso dib kaaga baabiinayso qabrigii caradii wa tucimuka waxay ku quudanaysaa adduunyadan acaama cuna wa can qariibin muddo dhowna satadcamu way quudanaysaa minka adee xaggaada maa shay fiiha iyada dhacimta aad ka quudatay weeyaan watacraa in labista biha iyaaban watuksaa in malaabisaha khalacta watacraa waad qaawanaanaysaa in labista haddii aad xirata laha iyada fiiha miyaa qoran mislaha nacam miha jamiil saasaa saxa wa tacraa waad qaawanaanaysaa in labista haddii aad xirata minha iyada xaggeeda aad ka xiratana hiyaaban dhar haddii aad xaggeeda ka xiratana waad ka qaawnaanaysaa weeyaan wa tuksaa waa lagu huginayaa in khalacta haddii aad siibta malaabisahaa dharkeeda haddii aad siibta weeyaan halkaana sheekhu wuxuu cadaynaya caleyh oo muxuu aan u aabayeelin xaaraamteeda iyo xalaasheeda oo adduunkan macno weyn u arka qofka isaga dharka uu ka xirtay iyo wanaaggaas waa laga siibaa weyaan fadaaishii iyo khayrkiia lagaa siibi fadaaishii khayrkiia lagaa siibi haddii aad adduunkan muxuu aha dharkeeda siibto ood macno u yeelin ood wixii un soo maran aad ka qaadato wixii aad weydana ood heli weydana aad muxuuha isku mashaqaynin waxaa weyaan fadaa'il iyo khayr oo dhan ayaa lagu huginaya weyaan ajir ayaa lagu huginaya aakharana waxaa weeyaan wanaag badan baad la kulmaysaa macnaha waa noocaas weyaan watacraa waad qawnaanaysaa in labista haddii aad xirato minha adduunka xaggiisa eh, iyaaban dhar haddii aad ka xirato ood weliba dee dhaxtaynbata weeyaane wa tuksa waa lagu huginayaa in malaabisaha in khalaad haddii aad siibto malaabisaha dharkeeda haddii aad siibto weeyaan watashhadu kula yowmin dafna khillin kaannaka laa turaadu lima shahidta watashhadu waxaad xaadirtaa ood aadaa oo saaxiibka ah duugitaankiis ayaad ka qayb gashaa weeyaan kaannaka waaba adigoo laa turaadu aanan lagula dan lahayn bimaa shaygii shahidta adiga aad xaadirtay geerida ayadood xaadirtay waaba adigoonba mxuu aha lagula dan lahayn waaba adigoon muxuu aha laguu soo jeedin saasaad ka dhigantay weyaan maalin kasta qof baan duugaynaa saaxib jiiraan sheekh arday nin wanaagsan nin xun dadkii aan naqaanay ayaa dhammaanna wada baxayaano socdaan weyaan maca daalika ayadoo arinta ay jirta adigana dhaqankaaga iyo habsocodkaaga marka la fiiriyo waxaad la too tahay qof aananba mxuu aha ududhiga aad mxu aad u dhaqmaysaa qof isaga aan geeridan iyo baabka u joodin weeyaan saaxiibadan mxuu lagaa dhex bixina maalin walba lagaa dhex saari oo beri allahu naxariis hebel wuu tagay hebel allahu raxmada hebel baabuur baa la dhacay hebel waxba qandhaa qabat hebel kansaraa ku dhacay hebel saasuu noqday dadkaa la leeyahay asxaabtaada midkaa yar midkaa weyn iyo mid kaa fog iyo mid kuu dhow iyo mid saaxiibkaa dadka ayaga oo lagaa dhex saara dhaqankaada markaad fiiriso waad ka soo laabani qof aanba isaga aan loo dan lahayn oon loo joodin oo muxuu ah haysta garantii iyo damaanaqaad haysta ad u dhaqmaysaa saas ayuu leeyay marka adduunkan kuwaana qaada dadkaas muxuu ah geeriyoonaan saasuu kala jeeda caleyh raxmatullah wa tashhadu waad xaadiraysaa ood ka qaybgelaysaa kula yowmin maalin la arka dafna khillin wadaay iyo saaxiib duugitaankiisaad ka qaybgelaysaa kaanaka waaba adigoo laa turaadu aan lagu joodin oon lagula joodin oon lagu dan lahayn bimaa shay shahidta adiga aad xaadirtay geeridaas iyo duugitaankaas iyo howlahaas in adiga aan lagu dan lahayn ood garanti haysato ahaanaad u dhaqmaysaa weeyaan walam tukhlaq laguma uumin walam tukhlaq litacmurahaa walaakin litacburahaa fajidda limaa khuliqta nacam walam tukhlaq laguma uumin oo laguma abuurin litacmuraha adduunkan inaad camirto ood iyada muxuu ahaa un ku kaaftoonta laguma uumin weeyaan walaakin warka lagu laabay waxaa lagu abuuray litacburaha inaad marto ayaa lagu uumay weeyaan fajidda ku dadaal oo xoog saar limaa shay ku dadaal way khuliqta lagu uumay adduunkan waxaa lagu uumay inaad muxuu ahay aad marto ka sahay qaadato ayaa laguga dhex uumay weyaan إن أدونكن أد موطن كذي قتوا إسكدقناتهم لقوم أمين ويان لذلك النبي جن صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام البخاري وريي ومشهورة وحكول أيهاي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك مركا الدون كان إن أن مرنه أنكسر هي قادنا ذاتك آخر أن كجنة تجي لهني أن كبت بدل أن كقادنا أي الله ومي ويان إن أن سكده دقنا أن محوها كبر واقيسا أن إسهلمانه معنى هذا ما هو يعني معنى هذا آه، وكذلك أيضا وحالا معنى هذا هنا الدون كان إن قف إسكجز زاهده ما هن الزهد في الدنيا لا الزهد عن الدنيا الدون كان اللي قد زاهده أي الله بهنيه وحلاشيسا لقد دار حرنتس إسكا إلى اليوم kafaaf qofka intu ku filan uu ka qaato cibaadada alla ugu xoogaysto laakiin qofka inuu adduun ka zaahido ood muxua intu buul yar dhisto sida qolyihii rahbaaniyada iyo suufinimada qaatay warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtiqaa ridwaan illah raggaasoo kale in la noqdo ma ahan adduunkan in lissiyana ma ahan laakiin wasat diinuna wasat walam tukhlaq laguma uumin litacamuraha adduunka inaad camirto ood adduunkan u go'da laguma uumin walaakin warka lagu laabay litacburaha inaad adduunkan marto ood ka sahay qaadataa lagu uumay fajidda ku dadaal limaa shay ku dadaal khuliqta laguu uumay weeyaan wain hudimat fazidha anta hadman waxasin amra diinika ma staacta wain hudimat adduunkii haddii la dumiyo fazidhaa u kordhi adiga fazidhaa u kordhi anta adiga hadman dumin u kordhi weeyaan nacam waxasin difaaco oo ilaasho amra diinika diintaada amarkeeda ilaasho ma staacta intaad awoodo weeyaan adduunkan haddii la dumiye duminta adduunka maxay tahay adduun iyo aakhare waxaa la yidhaha darataan nacam adduun iyo aakhare waxay su yihiin laba haween ah ama laba islaam oo laisla qabo waa isdhibaan darataan baa la yidhahdaa adduun iyo aakhare saas weeyaan laba islaamo oo laisla qabo inay wada qoslaan inay wada farxaan suuragal maaha mid unbaa faraxsan midna way murugsantahay haakada sida asalka saas weeyaan marka adduunka haddii waxaa weya ninka dhihi jiray litilka leylatun walitilka ukhra citaabun daa'imun fi leylatayni maxaa weeyaan ridaau hada suktu haadihi waa ay lahayen waxaa weeyaan haddii tan ay raalli noqoto raalli ahashada ayadaa ah, waxay u tahay tan kale caro haddii tan aad muxuua ah qofka raalligeliyana tii kale waxay u tahay caro marka hadmigaas ka sheekayna sheekha wuxuu yihi marka aakhara acmaasheedii haddii aad ku joogsato oo dhanka asaga aado arrinta ayada waxay dumin u tahay adduunyo adduunyo murug kaga weyn oo kaga dhib badan in aakharo un loo joogsto lama arko aakharana waa saas weyaan in adduun aad u joogsato adduun xaggiisa aado aakharo wax kaga dhib badana lama arko weyaan marka wuxuu kala joodaa wain hudimat haddii dadkii ay cibaado iyo khayr iyo u joostaan oo dhankaa la aado waxaad u biirisaa adigana duminta oo dhanka asaga kala qaybgalo kala jeeda weyaan adduunkaada haddii marka adduun haddii la dumiyo adna dhinac ka dumi aakharadaadii aakhiradaadii iyo wanaaggaadina iyo diintaadina ilaasho weeyaan wain hudimat haddii la dumiye aakharadii adduunkii fazidha u biiri anta adiga hadman dumin u biiri weyna u kordhi waxasin ilaasho oo difaaca amra diinika diintaada amarkeeda ilaasho weeyaan walaa taxzan ha ka murgin calaa maa shay ha ka murgin faata tagay minha iyada xaggeeda idaa maa anta idaa goor maa anta adiga fii ukhraaka aakharaada fusta aad ku liibaanta weeyaan falaysa binaaficin mid waxtara ma ahaanin maa shay waxtara ma ahaanin nilta aad gaartay fiiha iyada ومن الفاني وحد أماني إذا الباقي شيء باقي هي حرمت هدي لقاء حرماني ولقاء إلى اليويا فليس ما أهاني بنافع مد وحترة ما شيء نلت أتقارت منها أدونك حق أتقارتي مد وحترة ما أهاني ومن الفاني وحد أمانة أتقى إذا قر الباقي إذا هدي الباقي كي هراي وآخرة حرمت لقاه جيويا إمامك وحولي عليه رحمة الله أدونك وح الله وحي كاتقي ood gaari weyday oo lagaaga hormaray ha ka murugoonin ninbaa dhaqaale iyo muxuu ah madaxnimo iyo baabkaas loo furay adigana lagaa hoojiyey maada helin arrintaa ha ka murugoonin weeyaan haddii laakiin markaad murugoonin waa goorma haddii aad ku liibaanto aakhiradaad ood khayrka iyo wanaagga iyo camalka suuban aad la imaado way rabbiga xaggiisa haddii heshiis aad ka hesho ood nabadgelye muxuu ahay dhankaas ka hesho aakhiradaada <clears throat> adduunka wixii kaa tagay marka ka murugoonin weeyaan maxaa yeelay ادون كان وخي اد غارتو ميد وحترم اهانين ادون كان محي على وحي, على وخي جوغا وكل الذي فوق التراب تراب وخ على وحي التراب تن دول تراب ما مينيس هرانا محا لاغا اومي تراب لاغا اومي marka وكل الذي فوق التراب تراب هدي ايسان نقطه marka wixii wax taga ay yihiin wax arano qadara ay yihiin aakhiradaadi marka hadii aad marba kulli baanto waxaan kala haas ku dhiban wayaan danna ka galin saas ayuu ولا تحزن هكمرغون على ما شيء هكمرغون فاتك كاتغي منها يد حقيده كاتغي امرك اي كا قبن اذا غور ما انت اديغا في اخراك اخرى فزت اتكل كل بان تويان فليس ما اهان بنافع مد وحتره ما نلت فيها وحي ادغارتي او دونك ادغارتي مد وحتره ما اهان او من الفاني وحي تقعي اذا غور الباقي shaygii baaqi ahaan lahay oo aakhiradii iyo jannadii xurimta haddii lagaa hoojiyo adduun aad gaartay muxuu ku tari waxba kuma taray weyaan nabigeena sal allahu aleyh waali waslm xadiidka imaam muslim oo warina wuxuu caddaynayaa adduunkan ayaa wuxuu leeyahay adduunkan wuxuu la tooy ilahay baan ku dhaartay qof adink idin ka mid ah inuu muxuu ahaa badda fartiisa u dhexgeliyo kadibna uu farti ka soo saara farti maxaa ku baaqi noqoni waxba macno ma lahan adduunka marka fartaas aad gelisay wixii soo raacaya la tooya nabig sal allahu aleh waali waslem marka aakhiradii iyo adduunka marka saas isu yihiin aakhirada waa badi adduunkiina afartaas aad gelisay muxua ka soo saartay maxaa ku hari weyaan wax ku haraala ma arko lidaalika qofka muminka ah wuxuu ku boorinayaa sheekh cali raxmatullah inuu ku dadaalo aakhiradiisa adduunkan wixii ka tagay oo lagaga hormaray oo lagaga muxuu ahay dheef badina uusan murug iska saarin marba haddii aakhirada aad mxuu ku badbaado weeyaan hada wallahu aclam wsal allah wslm cala cabdihi warasuulih mustafa